بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين intaan casharkeena bilaabin laba mas'alo aan baraarujino mid waxay ku saabsan tahay intiqaad alcahdi dimi qofka dimiga cahdigiisu inuu burhayo inuusan burayn midna waxay ku saabsan tahay saaxibka oo dimiga ah maxaa lagu samaynaya xaalkiisa labada mas'alo baanu baraarujinayna ayb marka koowaad waxaad ogaataan sheekh m tami maslada awalkeedii wuxuu soo yiri culamadu ku ijmacayna soo sheegay qofkii nebiga caya in la dilahayo maalig buu ka soo raray leyd ibnu sacad axmed isxaaq shaafici wa xuki can ibni cumaan laa yuftal dimiyu dimiy saasoo marka taa macnaheed waxaa weye maalig qowlkiisa imaam ibnu taymiya khilaaf iyo riwaayado iyo dood midna ma gelin waa ka socda kabacdi sidoo kale leydna asna waa la mid isxaaq sidoo kale asna wuu sheegay inay muslimiintu ku ijmaceen qaala isxaaq raawi ajmac almuslimiin asna wuu sheegay kabacdi wuxuu u baahday inuu tafsiiliyo madaahibta kale oo uu axmed kow ka yahay shaafici ku xigo abu xaniifa ku xigo maalig waa ku daayey iyo leyt ibn sacd isxaaqna waa ku daayey hawshaas waa lagu kala tegay axmed marka buu rabaa tafsiil inuu gelay axmed tafsiilkiis marka wuxuu noqday riwaayaadkii inuu axmed yiri ninkaa waa la dilayaa laga toobad aqbali maayo jawaadka soo hormariyay kabacdi qaadi wuxuu sheegay qaadi abujacala inuu sheegay riwaayad fi dimiyi anahu laa yantaqidu cahduhu watabacahu jamaacatu min alasxaab kabacdi magacyaduu sheegay warkoodii buu miraaniriyey wuxuuna sheegay inay isku waafaqsan yihiin oo madhabku yahay inuu cahdigiisu burahayo waxay kaloo sheegeen uma haaulaa kulum dakaruu ana saaba rasuul yuqtalu wain kaana dimiyan waa la dilaya waana cahdigu yantaqid howlahaasoo dhan wuu kuu sheegay kabacdi shekh waa rajac wa hada aqrabu min tilka ariiqati buu ku yidhi tanaa fiican in la yidhaha cahdigiisi waa guray waana la dilaya saana fiican bu riwaayaddii baa tafsiirkii loo baahda riwaayaddii la yidhi ninka cahdigiisu ma gurin ayaa loo baahda in la fasiro maxaana la yidhi riwaayadda iyada waxaa la oran karaa waa riwaayad dhahaysa laa yantaqidu cahdu bidalika fainama dalika idaa lam yakun mashruuطan calayhi haddaan la shardisan ayuu buraya halkaasaa buusan burayni haddaan lagu shardisan buusan burayni halkaasaa ku xambaarayna haddii ka waran fain kaana mashruuطan hadduu shardisan yahay oo la shardisay nabigana wax kama sheegi karta diinta wax lagu shardisay ka waran fa fiihi wajhaani baa ku jira laba waj baa hawsha ku jirta labada waj maxay yihiin axaduhumaa waxaa weeye yantaqid waa burhaya qaala wاlkhiraqiyu baa yiri abulqaasim baa yiri wasaxu alamidiy walxasan waa saxiixiyey ku haddii marka uu buro waa inaad faanto waa la dilhayaa wuuna ka baxhayaa dibnimadii iyo cahdigii iyo mucaadi ka baxaya maxaarib buu min hada baab baa loo dilaya kownuu muxaarib uu yahay yaa loo dilaya cahdigiisina waa buray ballantiina kuma jirto gaal muxaaribood heshay macnaya midda labaad baa kuu timi waaani wejiga labaad waxaa weeye laa yantaqidu ma burahayo qaala lqaadi abicala faraaba saa yidhi tan marka haddii la yidhi ma burahayo maxaa ku jiro macnaheeduma waxaa laga wadaa lama dilayo saasa ka soo boodaysa adaga dadka qadnaysaa u fahmaa maya saa ma aha cahdigiisii ma burin baa lagu yiri laakiin inaan la dilaynin meesha kuma jirto logamana hadlin hadda lakin cahdi ma burhay bas baa lagu yiri haddaa ti marka cahdi ma burhay maxaa faa'iido ku jirta cahdigu ma burin haddii lagu yidhaahdo waxaa laga wadaa xuduuddii baa lagu socodsiinaya cahdigiisi wuu qabaa ballantu lagula jiraa sabigaana kuma burin cahdigiisii laakiin xuduuddii baa laga fulinaya leno ninkaan markii horeba wuxuu laasimay oo ogolaado fiirmeeyey shareecada islaamku inay ku dureersato soo maaha xadkii baa ku dureersanahaya oo xaddu saabi muxuu yahay huwa alqatlu fakharaja low he alqatlu usoo baxay waana se u fahantaha cayda cahdigiisa ma burin ugu leeyahay kama dafcinaysa kumana diidayso in la dilo cahdigiisa isagoo jira yaa la dilhaya limaada lanno muslimkaba so isagoo muslim markuu caylayso lama dilayo ha la dila isaguna waa shareecadu ku hoos jira cahdigiis waa u jiraa waan leenahay laakiin qaamat calayhim xaddu xad buu ku dhacay oo aana laga funaya hadduu zino ku dhaco iyo hadduu ku dhaco sabi iyo hadduu qatli ku dhaco xuduuddii caadigeed baa laga dhoofinaya warkaa maslada soo ma marka sidaa daraaddeed waxaan u baahanay in hadday saa tahay inaan caddayno ibnu taymiya markuu ka hadlahayey oo riwaayaadka laftooda uu sheegahayey riwaayadka markuu sheegahayey ayuu taabtay riwaayadka markuu sheegahayey yuu taabtay xoogaa markuu ka hadlahayey iyo wuxuu yidhi labada riwaayad markuu sheegay afcaashaas ibnu caqiil iyo raggaas shariif abujacfar ibnu caqiil iyo abukhaaabi iyo xilwaani ragga markuu sheegay y wuxuu yiri kabacdi hawlahu warkoodu soo sheegay wuxuu yiri waxay sheegeen riwaayatayn bay sheegeen ixdaahuma waxa wey yantaqidu alcahd bidalika cahdigu waa burhaya du cahdigu burana waa la dilaya muxaarib waa noqonaya banaanku booy wlukhra riwaayadda kale waxa wey laa yantaqidu cahduhu cahdigu ma buraya waa jirhaya intaa markuu yiri shekh islam ibn taymiya wuxuu yiri wa yuqaamu fi xuduudi dalika xuduuddana lagu oofinaya wa min alxuduudi maxaa ka mid a inuu nabiga mar xuduud hadduu ku dhacay cahdigiisu haw jiro ballankiisa haw jiro maxaarig waxba dhihi mayno cahdiga waa jira laakiin xuduud baad ku dhacday ana kaa oofinaynaaba shakhsaamtiimi saas uu caddeeyey marka xadka waa laga oofinaya haddaad tidhaa cahdigiisu ma burin macnaheedu ma aha in xadkii uusan ku dhacaynin maaha taa macnaheedu waana saa la socoto waxaa kasii waadixsan ninka la yidhaha subki subki shakhsaamtiimi hadda uu soo gaabiyey subki wuxuu yidhi dhegeyso subki asaguna wuu taabtay lanna wahmigaasi in lagu dhaco baa laga digtoon yahay sufki wuxuu yihi fasl alfasl اthalit iyo faslka saddexaad fii bayaani cadayn weeye anahu laa yalzamu kama laazimayso kamana dhalanayso min alqowli in la yidhaahdo biintiqaadi cahdihi cahdigiisibaa buray walaa cadamu intiqaadihi cahdigiisi ma burin in la yihahdo ka dhalan mayso cadamu qatlihi inaan la dilin ka dhalan mayso war ninkaan ana cahdigiisi waa buray dheh ama ma burin dheh laba koolaba waa dilan yahay lakiin maxay ku kala duwan yihiin maqadkaad kala duwan inaad fahamto markaad tidhahdo cahdigu waa burayna muxaarib buu noqonahayaa ninaan ballan nagula jirin buu noqonahayaa gaal muxaarib oo banaanka u booday buu noqonaya markaad tidhahdo weli cahdigiinu ku jiraana waa nin gacantanadii suldadanada ku jira xuduudda laga oofinhayaa haadaa xaddun waa markuu dimi yahay markuu muxaarib noqdana waxaa weeye inxiraaba loo dilhayaa lann waxay ku lehin culamada islaamku qofka muslimka ah tusaale ahaan uu nebiga caayay laba sabab baa laga helay sababkood muxuu yahay aridda waa inuu ridoobay irtada can islaam qodob koobaad sababka labaad muxuu yahay sab wey kownuu saba nebi ala sl nebigu caay dimiga maxaa ku jira dimiga midii riddada ahayd waa lagu hayaa marka horeba gaal buu ahaa alaysa kadalik marka horeba muxuu ahaa gaal buu ahaa isagii murtadka taa gaalnimada waa iska waafaqeen tii sabigaybaa kuu soo hartay sabigii maku wada jiraan iskuma wada jiraan aa ku wada jiraan sabdgu u dhimanaya markooda marka hore gaalnimadiisii banaankay taagay kumanaanan haysan hadda laak wau dhimanaya sabdiga wey haddii markaad tirado mucaahidnimadii wuu ka baxay muxaarib buu noqonaya haddii aad tirado mucaahid waayo dimadii ku jira waxaa weye wuxuu dhimanahayaa xad min alxuduud ayaa loogu oofinaya marka taas waa midda waa iska dhigyar tahay wahmiga marka inu saan kaga baxo waxaa kuu yimid saaxirka saaxirka maxaa lagu samaynahaya riwaayadba wuxuu sheegay wanasa calى ana qadfa muslimi aw sixrahu ama sarahu aw saxarahu hadduu sixiro ana qadfa muslima aw saxarahu ee demigii baa sixiray muslimkii laa yakuunu naqdan laxad maxaa lagu samayn saaxib xukunkiisa guud hadde waa hawl masale iska waxaysan oo tiro badan dhowr qaybood baan laga istaagi karaa qaybta kood waxaa weeye saaxir maxaa ka qabaan madaahibtu almadaahib alarbaca jamaahiirtu jumhuurtu waxay qabaan xanafiyada maalikiyada xanaabiladu waxay qabaan in uu gaal yahay oo la dilayo tafaasiil ha jirto tafaasiilshu hadda uma bixi karo waqtina uma hayo in la dilhayo saasay qabaan shaaficiyadu waxay qabaan in uu faasiq noqonahayo oo saaxibulkabiira uu yahay oon la dilaynin allahuma in laga helo laba arrimood mid arrinta koowaad maxay tahay haddii ay ku caddaato ama iqraar asagu qorto ama markhaatiyaal ay ku furaan dad yaqaana inuu sixirka uu sameeye gaalnimo iyo kufriya waa la dilhayaa bay labo hadduu qof ku dilo sixirkiisa sixirkiisa hadduu qof ku dilo hadduu rabo gaalnimo yuusan gaarsiin isaga u taalla hadduuba qof ku dilo yuqtal min baab alqisaas shaaficiyuna saasay ku leeyihiin jumhuurta laftigooda waxay leeyihiin haddii eh, dood kala qabaan laftigooda hadday gaalnima ku caddaato oo inuu gaal ay caddaato ama uu qof ku dilo in la dilaya dood kama qabaan laakiin ka guud ahaan saaxib muxuu markii la yidhaahdo saaxirka waa la dilhayaa saasaa warkood u banay lakiin tafaasiil iyo riwaayad ay ayli waa jiraan oo tusaale ahaan eh, in uu mararka qaarkood qaar ba waa le inay gaalnimo gaarsiin yahay sixirku waa in qaadi inta loo keena qaadi uu ku caddeeyo markhaatiyaal wacdi warkaas uu jiraa taas hadda waxba bixmayna taa waa xagga madaahibta waa fahmi xagga adilada marka loo yimaado madhab saxaaba waxaa weeye iyo sida sawaabka min alkitaab wasuna kutusi saaxibku inuu kaafir bilahi alcadiim yahay weeye aan waxba la tafsiilinaynin sixiru takyiir iyo sixiru cadfi iyo noocyada sixirka waxra waxa sameeya saaxibka inuu gaal yahay hadday ku caddaato la dilhayo taas marka waa saas tan marka markaan usoo noqono wanasa axmed wuxuu caddeeyey ana qadfa almuslima aw saxarahu laa yakuunu naqdan lilcahdi midaan markaan usoo noqono hadda xanaabila ila laga hadlay soo maa ka wada socnaabayla xanaabila waa laga hadlay tan macnaheedu waxaa weeye haddii uu qof muslimo uu qadfo ama uu sixiro qadfigana xukunkii laga laga fulinahayaa oo qof hadduu qadfo maxaa lagu samayn jiray soo shareecadu meel ma marsiinin tii la marsiinaya waxaa la marsiinaya xuduudkaas la marsiinaya hadduu sixir yahay baa kuu yimid sixir hadduu yahay hadduu qof ku dilo dood kama jirta in la dilayo min baab alqisaas sidoo kale xanaabiladu marka halkan la joogo waxay qabaan xataa yuusan qof ku dilina hadday uu sixir inuu saaxir yahay caddaato yuqtal waa la dilaya maxaa kuu soo baxay marka waxaa kuu soo baxay hadduu dimigu uu qof muslima qadfo ama sixiro cahdigiisu ma burahayo laakiin xuduuddii waa laga fulinahaya qadfigiina waa laga fulsanaya xaddu sixirna waa lagu fulinahaya waa la dilaya laakiin maxaa jira axdigiibaa baaqiya ahdigaba waa isfahna ilata bimacnaa baabxiraaba inta cahdigiiba burubaab xiraaba u boodi maaye waa qof gacantanada ku jira xadka sixirigana waa ka fulinaynaa oo dil ah qadfigiina waa ka fulsanaynaa intaa way macnaheedu intaa way macnaheed madaahibtuna waa sida aan sheegnay laakiin baabu saxaaba iyo adila waa in uu saaxir ku gaal yahay darsigeena u noqon wuxuu ama shaaficiyu la madhabkii soo waday axmed wuu ka soo hadlay axmed iyo warkiis wuu soo hadlay imaamu maaligna inaan war ka jirin uu soo sheego hal qowl uga soo baxay axmedna riwaayadka iyo wuu iska soo haray ama shaafici imaamu shaafici soo maha falmansuusu war ka cad canhu can shaaficiya ka cad oo naska uga sugan waxaa weeye annahu amar yeeshana yantaqidu inuu burahayo alcahdu cahdigiiyo ballantu inuu ku burahayo weeye bihi bisabri inuu ku burahayo annahu yantaqid alcahdu bihi bisabri waa ku burahay haddaan nebi maxamed uu caayo dimigu cahdigiisi waa buray muxaarib buuna noqonaya qof alla qofkii soo gaara meeshu ka hor ku dilhayaa wa anahu yuqtalu waana la dilayaa qof alla qofkii soo gaara gaal maxaariba maxaad ku taqaana cid looga amar qaadanaya ma jir meesha lagu arkaa la dilaya islaanta aragtaa dilaysa korayga arkaa dilaya odayga arkaa dilaya u dhamaatay ama aaabuhu asxaabu shaafici soo maaha fadakaruu waxay sheegeen fiimaa shaygii idaa dakara hadduu sheego dimigu idaa dakara dimiyu idaa dakara hadduu sheego adimiyu hadduu sheego wey allah allah hadduu ku sheego aw rasuulu rasuulkiisa wuxuu ku sheegay aw kitaabu alle kitaabkiisa wuxuu ku sheegay bisuuin xumaan buu ku sheegay macnaha wa ama asxaabu fadakaruu waxay sheegeen oo xuseen weeye masaa'il bay tiriyeen waxaa ka mid a masaa'ishaas fiima idaa dakara hadduu ku sheego allah alluu ku sheegay dimigii baa ku sheegay alluu ku sheegay oo ku dhawaaqa aw rasuulu rasuulkiisu ku sheegay aw kitaabu alle kitaabkiisu ku sheegay bisuuin xumaan buu ku sheegay nebi maxamed buu xumaan ku sheegay alla ku sheegay kitaabku ku sheegay wajhayni laba wajhi bay sheegeen minhum waxaa ka mid a man baa ka mid laba weji bay sheegeen markuu yidhi hadalka waa dhammaaday ila kitabka waa mukhtasar hadalka waa xirmay wa minhu waxaa ka mida e, asxaabu shaafici waxaa man duul baa ka mida kala geeyey bayna an yakuuna inuu ahaado mashruuan cayda iyo sabbigu mashruuq iyo mid lagu shardistay aw laa midaan lagu shardi madhab xanaabilaso kuma soo marin laba weji soo lama soo sheegin xanaabilaso lama soo sheegin tanna waa la mid wa minhu man faraqa bayna an yakuuna mashruuطan in lagu shardistay aw la ay laa yakuunu mashruuطan inaan lagu shardin qolo kala qaaday baa jira buy ayb oo qole waxay dhahen hadii lagu shardisto cahdi waa burahaya haddaan lagu shardisanna cahdigu buri maayo xanaabilo kumanaan soo marin si oo kale wey wa min waxaa ka mida man xaka cid xikaayootay oo soo guurisay haadihi wujuudaana haadihi wujuuh wajidaana waxay ku soo rareen aqwaalan aqwaalan ay tahay bay soo rareen meeshaan fahm muxuu ku yidhi waa min manxaka haadihi lwujuuh wejiyada hadda uu noo soo sheego uu yidhi wajhayni bay sheegeen bay qola waxay dhaheen wejiye ma ahane waa aqwaal uu leeyahay imaamkooda farqi baana udhaxeeya alwajhu wاlqowl so ma ahayn wji baa udhaxeeya marka waa minhu man xaka haadihi lwujuuh waa wejiyada hadda uu kusoo sheego ku yidhi ama asxaabu fadakaruu fiima ida dakara allah aw rasuulahu aw kitaabu bisu wajhayn bu bu wuxuu ku yidhi waa minhu man xaka haadihi wujuuh aqwaalan buu wuxuu yidhi imaamka laftigiisa ayaa aqwaal leh tir waxay ahayd asxaabta wejiye leh taan lakan tahay imaamka laftiisa aqwaal low saasay ka dhigeen wey laakiin lama yeelin warkaa asaga warkaa asaga lama yeelin dhig jalab lama si la daciifi waa minhu man xaka haadihi wujuuh aqwaalan ay aqwaal imaam shaafic u tahay ayuu xikaayooday imaam ibnu marka hadda uu ku gabagabaynaya waana ku kala rajaxaya muxuuna ku yidhi walmansuuru midka loo gargaaray midka loo gargaaray waa ka kan loo gargaaray aqwaasha haddaad tiraahdo aqwaasha haddaad tirahdo midka loo gargaaray wujuuda haddaad tirahdo midka loo gargaaray waa noqon kartaa saas laba waa noqon kartaa laakiin waxaad moodaa markaad fiiriso hadda wuxuu ka hadlayaa imaamu shaafici imaamu shaafici aqwaashiisa saasaa fiican in la yidhi aqwaasha lagu fasiro marka wuxuu ku yidhi walmansuuru midka loo gargaaray waxa weye oo loo hiiliyey oo la xoojiyey oo la rajaxay fii kutubi alkhilaaf kutubta khilaafka looga hadlo kutub alkhilaaf hade waa kutub gooniya oo looga hadlo imaam walba masalada aqwaashu ka qaba kutub khilaaf baa la yihahdaa khilaaf alcaali baa la yihahdaa madaahibta iyo mujtahidiintu aqwaasha isku hayaan maslada isku hayan baa lagu sheegaa kutubta ayadaa waxaa lagu sheega oo loogu gargaaray walmansuur fii kutub alkhilaafi canhu can shaafici waxa loo gargaaray oo la xoojiyey oo la rajacay waxaa weeye ana saba nabiy sal la ala sl nebi maxamed oo la caayo yanqudu alcahda ballanka waa burinahayaawo wa yuujibu alqatla dilna waa wajibinahaya iyo imaam shaafici kutub khilaaf markaad u tagto waxaa loo gargaaray oo la rajaxay oo la xoojiyey waxaa weeye nebi maxamed ninkii caaya qofkii caaya ragee dumar midku raba ahaadee cahdigiisu waa burhaya muxaarib buu qofkii rabaana dilaya wa yuujib alqatla dilna waa waajibinaya marka maxaa hadaad tiraahdo masalada waa minhum man xaka haadihi lwujuh aqwaalan haddaad tiraahdo waxaa la rajaxay oo loo gargaaray kutubulkhilaaf lagu sheegay canhu can shaaficiy loo gargaaray ana saba nabiy sal ala alay slam yanqud alcahda wa yujib qatl midda midda loo gargaar taawa marka tan waa iska dhibyar tahay masalada iska sahlan tahay imaamu shaafici marka maxay noqotay haddaad tirahda qowlan waaxid aad tiraahdana imaamu shaafici waa lagu hormariyo waxaa lii falmansuusu canha anahu yantaqidu alcahdu bihi wa anahu yuqtal haddaad tirahda aqwaal baa ku jirtana aqwaashi meel kala rajaxa ha waa la kala rajaxay wاlmansuuru fii kutub اkhilaafi canhu waxaa loo gargaaro laxoojiy w ana saba nabiy sal اlah alay slam yantaqid اlcahdu wa yujib اlqatl warku waa dhan yahay haddaad hal qow tiraaday haddaad tira aqwaal labadaba waa la dilayaa taas waa lagu kala tego abu xaniifa kuu yimid wa ama abu xaniifa sooma waa asxaabuhu abu xaniifa asxaabtiisa faqaaluu waxay yidhaahdeen abu xaniifa asxaabtiisu laa yantaqidu alcahdu bisabi nebi maxamed oo la caayo cahdigu ku buri maaye walaa yuqtalu loomana dilahayo bidaalika oo sabiga ah loo dil maayo qofka asagaaw loo dil maayo cahdigama jiraayo ballantu ku jiraaye imaamkaana go-aan ka gaaraya amiirulmuminiinka go-aan ka gaaraya iyo maxkamadu laakiin ha yeeshee yucazaru waxay dhaheen waa la tacziirinahaya waa la xanuujinahayaa calaa idhaari munkaraati munkaraat maadaama uu muujiyey oo aflagaado muujiyey oo acni diin iyo cay u muujiyey waa la karbaashaya waa la xanuujinaya waa la biijinaya beerka la garacayaa saasay dhaheen laakiin lama dilhayo cahdguna ma burhayo warkooda waa kaasoo markuu imaam tamiya taa kuu sheegay madhabkoodii iyo wuxuu u baahday inuu kuu sheego usuul ay wax ku dhiseen maxay u dhaheen qofka saabiga cahdigiisu ma burhayo lamana dilaayo asli ay ku dhiseen baa jira asalkuraada kugu baraarujiyo wuxuuna ku yiri waa min usuulihim usuushooda waxaa ka ay ah wax ku dhiseen oo masaladaana ay ku dhiseen anna maa laa qatla fiihi cindahum anna maa shay laa qatla dib uusan ku jirinin oo ka ratimaynin fiihi dhexdiisa cindahum ayaga agtooda ashyaa waxaa jira ayaga agtooda dib uusan ka ratimaynin maxaa ka mid a milu qatli in lagu dilaa ka mid a bilmuaqali shay culus shay culus muxuu yihi kutubtaana inta qaatoo bac ku jirtay jawaan ayaad nin ku dhufatay dam ninkii waaa l wadnaha kaga dhacday kaw xanaaf waxay ku leeyiin ninka waxba loo dil maayo jawaan ciidiyo sankarood waday yaad ilma caruura ku tuurtay aa ku dhaca dan buu yiri kow wadnaha istaagay waa horu ka dhintay jugtiiba way orad maxay ninka asaa la qisaasan maayo dilna ka rati maayo diya iyo waxaasaa la aadaya bas haddaad inta nin qariirad iyo go ciid uga buuxisay dhoobo uga buuxisato iyo dhagaxyo aad ku guntato aad ku tantooniyasoo ku dhufato oo oh, saa ninkii ku dhinto waxay ku leeyihiin qisaas kama rati mayso diyaa la aadaya alqatu bilmusaqal waa saas saasaa laga wadaa lianna waxay leeyihin seef iyo xad iyo xabad iyo shay shay qofka lagu dilo ulumuusan qastin laakiin shay iguna dhiman kara aan ugu dhiman karin iyo wax ku dhuftay kabacad saa hadday tahay waxba lagu dili maayo qisaas la aadi maaye iyo qatli waxaa la aadaya diyo saasay dheheen tusaale kale sidoo kale waxaa ka mid ahay dheheen waljimaac inuu galmo wax ku dilo nin baa wax u galmooday ama gabar yaroo ilmo yaroo carruur galmo gaarima inta lagu meheriyey u galmooday ama zinuba ugu galmooday walciyaadu billah galmo wax ku dilo waljimaac ku dilo fii kayri qubuli meel aan gadaal ahayn meel aan gadaalahan oo de maxaa laga wadaa hadduu uga tago meeshii taranka uguma u tegine meeshii saxarada uga tegay saasuu wax ku dilay taa hadduu marka wax ku dilo waxaa weeye ayadana waxaa weye qisaas kama ratimaysee waxaa weeye baabu diin iyo tacziir iyo halkaasaa la aadayaa edadarru samey waa la tacziirinahaya diin oo laga qaadanaya idaa takarara markuu soo noqnoqdo idaa takarara marka waxaana way ku xihan tahay ومن أصولهم أن ما لا قتل فيه عندهم مثل قتل بالمثقل والجماع في غير قبل إذا تكرر هذا فاصلة إن الجلية قل الكتاب طابع خلط بيسميه في غير قبل فاصلة إن الجلية كبعد هذا العصوبة كعية كرجع أنت مركب ويتكتر usuushooda waxaa ka mid a ana maa laa qatla fiihi cindahum mila qatl bilmuhaqali waljimac fii gayri qubulin inaan waxba lagu dilinin tacsiir iyo mag baa ka dhalata wuxuu ku yii marka idaa takarara hadduu soo noqnoqdo oo maxay taha mustaqal buu dhow jeer qofku dila dhaqan buu wuxuu ka dhigtay ninkay isqabtaanba ama uu baahda inuu dilo intuu go iyo cimaamad ciid ka soo buxdiya dhagaxyo inuu jugkaga soo ku dilo wuxuu caado ka dhigtay inuu ku dilo galmo uu ku dilo caruur inuu caruur uu galmo ku dilo ama hataa ataa haddaysan carruur ahayna islaam weyn tahay laakiin isagu alaab weyn haysto oo uu ku dilo min hadal baab bay noqonaysaa min hada bab an fuqada waxay ka hadlaan hadduu ninku tusaale ahaan uu jinaaciisu badan yahay oo islaanta dhib uu geysanayo xanuun iyo dhib u geysanayo maxaa xal ah waxay leeyihin waa loo xadidaya qaadiga inta loo tagaa waxaa leeyahay habeenkii intaa ma dhaafi kartid haddaad intaa dhaafto afar iyo labaatankii saac waxaa wey ad maxkamadaysan tahay islaantana waa lagaa furaya balaada kugu dhacaysa wuu tacsiiraya hawl iska fasaxan anaba dhacaysa almuhim marka maxaa la samaynaya hadduu hawlahaa sameeyo wax ku dilo idaa takarara hadduu hawshaa soo celceliyo wax ku dilo lilimaami imaamka iyo dowladda iyo qaadiga maxkamadda waxaa u sugnaaday an yaqtula inuu dilo faacilahu hawshaa qofkii sameeya mutaqal qofkii wax ku dila dhowr jeer galmo qofkii xaqdarada qofkii wax ku dila waxaa weeye imaamku inuu dilo ayaa u bannaan lanno taa maxay tahay qaacidadii bay ku dhaqmahayaan man lam yatawaqaf fasaaduhu qutila qofkuusan istaagin fasaadkiidkiisu ilaa biqatlihi he qutila halkaas uga qilbaaranahaya qofka fasaadkiisi ee daris hadday istaagi weydo waa la dilaya dhaqan xumo hadduu joojin waayo tuugo joojin waayo khamracab joojin waayo gabdhaha inuu kufsado joojin waayo ciyaalka inuu farxmay joojin waayo maxaan samaynaynaa waxaa weye waa la dilaya maxaa loo dilaya min baabi tacziir man lam yatawaqa fasaadu ilaa bilqatli aaidadaskala soo baen marka idaa takarara hadduu hawsha soo noqnoqoto caado ka dhigto lilimaami imaamka waxa u sugnaado xaq u leeyahy an yaqtula faacilahu inuu faacilkiisa dilo walahu sidoo kale imaamku wuxuu leeyahay an yaziida inuu kordhiyo cala alxadi muqadari cala alxadi almuqadari xadkii la qadaray muqadarka ah, oo la qadaro la jaangooye inuu wax ka kordhiyo oo badiyana xad buu le min baabi tacziiri xad muqadara hadduu lahaa qofkaana eeddaradu u joojin waaye tusaalehaan qamradu cabaa khamradu cabaa khamradusooxadla um, sheegay soo ma laha asaga khamradii had waa laga fuliya wuu soo celiya haddana waa laga fuliya wuu soo celiya qaadiga imaamku xaq wuxuu u leeyahay inuu yidhaahdo shan oo shaabuha lagu dhufto suu gebigiisana inta daciifo oo jajabo oo jug xulus ay gaarto uu bilo dhan iyo sanad dhan isbitaal ugu jiro inkaar ugu dhaca marka walahu an yaziida cala alxadi lmuqadar inuu badiyana xaq uu leeyahay goormo idaa ra'a ah markuu arko almaslaxata inay saadan ku jirto ninkan inuu saa cabsan karo dadka laftooda ay dhahaan war khamrada laga kari waaye intaasoo shaabuug baa inta lagu dhufto shan boqol lagu dhufto jeedal ayuu sariir ku urura dadku maslaxa ayuu ka biiqaana cararaan iyaga laftoodii ayb wayaxmiluuna xanaafta waxay ku xamreen wayaxmiluun saas annaga hadda noo qoran laakiin sida hoos ku qoran asalkana ku qoran wayaxmiluuna saasaa fiican wayaxmiluuna waxay ku xambaarayaan xanaaftu maa jaa wixii yimid maa jaa axkaamtii iyo masaa-ishii timid can nabigi sala nabiga ilahi ka timid waa aaabi asaabtiisa ka timid oo min alqaci dil ah fii mil hadi jaraaim eh, mil hadi duruub mil hadi aaaam ajaraaim waa jamcu jariima weye jaraimtana waxaa laga marka maxay arkeen wayaxmiluun waxay ku xambaarayaan bimacnaa waxay rabaan ku dhahaan dadka ay saxaabadii nebi maxamed ay dileen oo tusaale ahaan maxamed caayay oo adilla lagu hayo maxaad ku xambaaraysaa xaggee marsiinaysaa waxay rabaan ku yidhaahdaan kuwa ayaga ah waxaa loo dilay min baabi siyaasa loo dilay siyaasaa loo dilay siyaasa waa laga wadan way soo wadaan ayaa keeni doona wayaxmiluuna waxay ku xambaarayaan maa jaa wax yimid can nebiyi sal nabig ilahi ka yimid wa asxaabi ka yimid min alqatli dil-a fii mili hadihi jaraaim mila hadihi alcaahaam wa mila hadihi dunuuba waxay ku xambaarayaan calaa annahu nebigu calayh salaatu wasalaam raca wuxuu u arkay weeye maslaxatan fii dalika maslaxa inay maslaxadu ku jirto iyo dantu ku jirto ayuu arkay wayusamuuna waxayna ku magacaabahayaan alqatla siyaasatan bay ku magacaabaan waa qatli siyaasad laguu dilay siyaasad baa lagu dilay kutubtooda dee eh, siyaasa sharciya kutub bay ka qoreen bay inta badan kaga hadlaan alqatlu bisiyaasa oo maxay tahay waa qofka noocaas oo fasaadkiisii ee daradiisa ay joogsan weydeen waxay leeyihiin xad muxadadaba yuusan lahaane waa la dilhayaa muslimiintana waa laga qabanhayaa maxaa loo dilhayaa ummadda waxaa la aslaaxinteeda iyo wanaajinteeda baa ku jirta danteedaa ku jirto marka siyaasa iyo maamul iyo agaasin iyo ummadda in la isku hayo ayaa waxaa weeye loo dilhayaa siaysan ummadda u fasaadin baa loo dilhaya maslaxadaasa ku siyasad baa loo dilhaya siyasadu ila siyasadu waa maamul iyo agaasimdu waxaasiluhu xaasilkiisuna waxaa weeye hawsha waxaasiluhu xaasilkaadi maxaa waxaasiluhu damirka xag u cunaysa xaasiluhu xaasilu eh, siyaasa sharciya wax loo dilo siyaasa wax loo dilo ama ma ahane waxaad kartaa xaasilkiisu waxaa weeye qofka loo dilo bilmuaqalka iyo hadduu soo celceliyo idaa takarara cafwan waxaasilu idaa takarara markuu soo celceliyo taas waa loo celin karaa inta loo celin kara waxaasilu adugu almuhim madhabkana isaga oo siyaasad wax loo dilo ama loo dilo lilmaslaxa ama loo dilo idaa karara hadduu soo celceliyo ficilka soo celceliyo xaasilkiisu waxaa weeye ana lahu imaamka waxaa u sugnaaday amiirka waxaa ana lahu lilimaami ba horey nooso yiri soo ma ahayn ayada lafteedu ka hadlaya ana lahu imaamka waxaa u sugnaaday an yucazira inuu biijiyo oo xanuujiyo bilqatli dil inuu ku xanuujiyo fi ljaraa'imi dembiyadii weeye allatii dembiyadaasoo taqalladad ku adkaatay taqalladad ku adkaatay weeye bitakraari soo celcelin wey laanno la soco dembigu qofka hadduu mar sameeyo waa fududi laakiin hadduu maanta sameeyo oo berri sameeyo oo saa damba sameeyo oo bisha dambe oo wado dembiga wuxuu noqonaya qof hawshaa shaqo ka dhigtay dhaqan ka dhigtay dembiguna waa adkaanaya ilan dembiyada meelo la adkeeyaa jira hadduu bilaa xurmadale wax dilo hadduu baytulahi xaraam wax ku dilo hadduu ku dilo masjidka nebi maxamed alai slam madiine wax ku dilo hadduu dilo qof raxankiisii qaraabadiisii aabihiisii hooyadiisii caruurtiisii uu dilo dembiyada noocaasoo kale markay tahay hade waxa weeye waa la dhoojiyaa waa la adkeeya dembi wuxuu noqonayaa muqallada buu noqonaya dembi muqallad noqonaya laga hadlaya marka waxaasilu gabagabays waxaa weeye madhabka asaga ana lahu imaamku wuxuu leeyahay an yucazira inuu ku tacziiriyo oo ku xanuujiyo bilqatli dil weeye fi ljaraa'imi dembiyadii allatii jaraa'imtaasoo taqalladad ku adkaatay weeye ku cuslaatay bitakraari inuu soo celceliyey markuu soo celceliyey ayay adkaatay oo cuslaatay marka imaamku wuxuu xaq u leeyahay inuu dilo asaguna markaad soo celceliso oo khamre lagaa kari waayo oo kufsi lagaa kari waayo oo faraxmo iyo eh, guryaha inaad u dhacda lagaa kari waayo marka dambe adigana waxaa lagu xanuujinayaa in lagu dilo adduunka lagu dhaafiyo afta waxaa weliba fadwooday akaruhum xanaabila waxay fadwoodeen biqatli man qof qatligiis bay fadwoodeen akara badiyey oo kusoo noqnoqday u celceliyey min sabi rasuuli lahi sal sl rasuulka ilahi qofkii caydsa badiyey oo min ahli dimati in la dilo ayay fadwoodeen axnaabtaada waxay dheheen daqaana markii hore waxay dheheen sabigu loo dili mahayo qofka cahdigana ma burinahayo laakiin waxay dhaheen hadduu soo celceliyo dembigu hadduu maanta nebi maxamed caayo walciyaadu bilah haddana sanad danbuu caayo waxaan leenahay sanadka hore somaadan caayen gana soomaadan caayen shaqaad ka dhigatay madaxa lagu dhufanaya lann marka hore waa iska kaadayna mukafafku waa ah hawsha ahaydu waa iska kaadaynay waan ku shaabugnay waan ku biijinay waa joogoy waxaa weeye hadda laakiin waad soo celcelisaa muqallad buu noqday waa lagu dilaya marka waa aftaa waa fadwooday aar akaru axnaaf wuxuu fadwooday biqatli man qof in la dilo aara badiyey min sabi rasuulilahi sabigiisi qofkii badiyey oo min ahli dimmati dadka dimada iyo ballantale iyo cahdiga leh in la dilo ayay fadwoodeen waa in aslama haba islaamo waa in aslama haba islaame waxay dheen la dayn mahayo shan nebiga caahe daraad buu caahe maantuu caahe markii la qabtay ayuu yidhi tubtu ilaa rabbi ashhadu an laa ilaaha illa lah buuri maxaa laleeya lagu dayn maayo hawshan shaqaad ka dhigatay sindiiq baad tahay madaxa lagu fanaya qaaluun waxay yidhaahdeen yuqtalu waana loo dilhayaa ka asaga xataa hadduu islaam u sheegto oo islaamo yuqtalu waa la dilhayaa siyaasatan baa loo dilhayaa siyaasatan maxay ta markahay islaaxan lilmujtamac wa dar'an lilmafsada si loogu daydo yactabira bihi lmuctabiruun si loogu cibro qaato oo midka gaalada dambe iyo dimiyiintu aysan nebi maxamed uga adbixin lilmaslaxa loo dilhayaa ummaddaa lagu siyaasaynaya lagu maamulahaya lagu dejinahaya waa la dilhayaabay yidhaahdeen madaahibtaa marka waa caddaadeen madaahibta warkooda waa caddaaday biyodhicin muxuu isugu yimi nebi maxamed ninkii caaya waa la dilhayaa muطlaqan oy qabaan jumhuuru ahlicilmi ay qabaan min almaalikiya xanaabila washaaficiya ay qabaan dhinac bay kaaga dhacaan axnaaf oo ku yiri hadduu caado ka dhigto oo mar iyo laba iyo caayo hawsha u dhaqan ka dhigto ise waa laga dabageynaya hawsha marka maxay isugu timid nebi maxamed calayh salaatu wasalaam ciddii cayda waa la dilahayaa biyodhici halkaasu noqday madaahibta waad haysataa marka madaahib madaahib alarbaca iyo keyrkoodba waad haysataa waa kuu soo hormartay lilayt ibn sacd iyo isxaaq ibn raawi waatu laguu soo sheegay marka madaahib alarbaca iyo keyrkoodba waan helnay nebi maxamed ninkii ka agbaxa in la dilahaya muslim iyo dimi wax warraba ha ahaadee waa la dilahaya gaaladii kale dee laga hadli maayo gaalkii muxaaribkaa iyo mucaahidkii ballanta nagula jiray oo noo yimid iyo kuwa lagamaad kuwa ayaga waxa weeye waa laga taqalusahaya kuwa ayaga waa laga taqalusa war uma yeelo intana marka adilada gaarin waxa u baahan in la baraarujiyo gaalada hadda nebi maxamed caayaysa of lagaadaynaysa sharli ibdo iyo faransiis iyo biljim iyo nijaase laga kari laayay madow iyo caddaan waxay rabaan noqdeen macahdi baan kula jirnaa maballan baan kula jirnaa mucaahid miya ma dimi baa horta dimi inuusan muttafaqo cahdi ma jiraa walaa cahda lahu cid ballan la gashay oo cahdi la gashay ma jirto wax anagii ayaga naga dhexeeya male xabad iyo seef baa naga dhee hadaan wada joognan waa wada joognaa haddaan kala maqannahay inaan kala maqnaano wax cahdi iyo ballan ma jirto weli oo ayaga muslimiin ka dhexeeya sidaas daraaddeed ninkii asagu eh, ka shaqaysta ninkii nebiga caaya ninkii qofkii maaa madaxa qaada cid amiira iyo ciduu ka weydiinaya ciduu tala ka qaadanaya midna ma jirto huwa amiiru nafsihi ninkii wadaadkii ka nacnac yihaado ka warkeenan oo hawshaa ka hadlo oo fasaad baa ka dhalana yihaahdana waa in isaga laftiisa la dilo fasaadka laftiisa lagu daro in la dilo nafsuhu min alfasaad wadaadka hawshaa nacnac ka keena nafsuhu waa in lagu daro maxaa fasaad maxaa kaa qabsaya adiga nebi maxamed baa nin caayay ciddiganaga baa nin meel uga dhaca dhiigganaga baa nin keliya wax noo harayba ma jiro sharaf noo hartayba ma jirtaba ninkii qofka ka taqalusay inaad iska lalaadiso caac tiraahdo waxaa weye waa in lagaa cabaajo lagaa darageeyo lannu laftiisa maxaa loo dilahayaa midkaana loo maraya yuqtalu siyaasa fasaadkiisa si aan mar dambe wadaad dambe iyo xerow dambe iyo caanu midna usan ugu digtoomin oo ugu qaldamin gaalana qiil aysan uga dhigan kaa shaarlu ebdo baa laga dabageynayaa saabi nebigaa laga dabageynaya laftigiisa walaa karaamata lahu maxaa wala maxaa ku wala fasaad baa ka dhalay fasaadku muxuu yahay awal fasaad ka dhashay awal fasaad jarmalka maxaa ka dhashay hadda faransiis maxaa ka dhashay boqol sano meelaan dhaqaaladu gaarin bay gaareen adduunka dhan ciriiri ku noqday wa bilmunaasaba casharka waa inay uga baaqdaan ka maqlayaa hadda khamiistii algeria nin muslim sheeganaya nabiga caayay horuu soo caayay sida anugu aan sheekada ka fahmay qadiyadda markaan akhriyey khamiistii baa xukunkiisa lagu dhawaaqay waxaa lagu xukumay mataqaanaa saddex sano nin muslim sheeganaya lagu le waa mufakir yaa nebiga tacneeyey diintu waxka sheegay nebigan waxu ka sheegay maxkamad baa la keen mudday soo socotay duraad khamiistii baa waxaa lagu dhawaaqay saddex sano aljeria marka waddan gaalada soo udunsa idinka in weydiinayaan nin xubnin caayid waa la saddex sano baalwaxaynaya kabacdi saddex sanana uu soo baxa ayaa halka maraya mufakir haddana mar kale caaya nebigu shaas mala shaawasha arbacadii sidoo kale arbacadii se talaadii bay ahayd waa tuu hadlay ra-iisul wasaaraha bakistan imraan khan hadda ka horna wuu hadlay niyo eh, general assembly united nationka maruu ka hadlayay waan dhegaystay asagoo la qorayna waan akhriyay wuxuu u hadlay sidii qof muslima oo iimaan iyo islaamnimo ku jirto daraadna waa arbacadin ayd noo malaynaya muxuu ka hadlay wuxuu yidhi war annaga reer galbeedku waxay fahmi lahayiin buu ninka waad la yaabaysaa siyaasiga caamiga wuxuu yidhi reer galbeedku waxay fahmi lahayiin buu war anaga muslimiinta meeqa bilyan baanahay meeqa bilyan baanahay inta bilyanoonahay haddii nala dilo oo nala dhibaateeyo iyo haddii nebi maxamed wax laga sheego waxaa qaymo badan oo agtanaada culus iyo nebi maxamed wax laga sheego intaa keliya ma fahmi la-din wey intaa muslimiinta laftooda waa fahmi la-in wadaadaa fahmi la wuxuu yidhi balaayiinta bilyanis muslimka laaya kufsada dila waxaad rabtaan waxaa laga yaabaa inaanaan isu imaan oo dhana xagga bakistan baa lagu dilaaya xagga soomaaliya baa lagu dilaaya xagga hindi baa lagu dilaaya xagga nigerian inaanaan isu nixin baaba laga yaaba laakiin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam buu yidhi waa mahadhawo waa waxaana kulmiya isukaana keena wax noo dambeeyana marka haddii nebi maxamed aad tiraadaan waa xorriyo oo alcaaya journaal baa lagu qori kartoon baa laga sameey waa inaad u diyaargarowdaan buu yidhi daad iyo naar iyo cadaab inuu rabo u diyaargadownaan muslimiintuna waxay reeban hayaan ma jiro inta haddaad fahamtaan darada joojiya haddaad fahmi weydaan ballanka ilah waa rumanaysaa akhri heekh daqaad ti hore intaasada qofka muslimka inuu faham bas wax kala raba inaad faham gaala hadday nebi maxamed ka agbaxdo waxaa weeye waa in lagu heeso annagan kale muslimiinta waxay u geyso waa hawl kale baab kale laakiin nebi maxamed hadday ka agbaxdo ma badbaadaan ma baryaan ma noolaadaan baa usoo baxday ciddii ka daba hadashay ninkii hawshaa samey soo maaha malgiisa asna galay aladila calaa wujuubi qatli saabri aladila adiladii halkaa lagu sheegaya adilada qofka nebi maxamed caaya in la dilaayo ayuu sheekh islaam taymi u baaday inuu sheego ilaannu madaahibta hadduu kuu sheego adiladii waa lagu gabagabeeyey aladilatu adiladii weeye calaa wujuubi waajibnimada qatli saabi cinwaanka hadda yarkaa waxaa sameeyey qolada kitaabka taxqiijisay ama taabacaysa ayaa qoray wuxuu ku yiri wa daliilu daliilkii xujadii gartii burhaantu waxaa weeye calaa wujuubi waajibnimada qatli saabi kii caayay lilahi alla caayay in la dilo aw rasuul rasuulkiisa caayay in la dilo aw diini alla diintiisa caayay in la dilo aw kitaabi alla kitaabkiisa caayay in la dilo iyo wa naqdi inuu buray cahdi iyo caadigiisu inuu buray bidaalika oo sabiga inuu ku buray adilada ku sheegaysa waxaa ka mid a in kaana dimiyan dimiba ha ahaado in kaana dimiyan dimiba ha ahaado in kaana dimiyan dimiba ha ahaado hadduu yahay xataa adilada kutusaysa waxaa weeye alkitaabu waa kutusahaya wsunatu baa kutusaysa wlijmaacu saxaaba baa kutusahaya wtaabiciin ijmacu taabiciin baa kutusahaya wlictibaaru alqiyaasu baa kutusahaya maxaa harayda wax kuu haray ma jiro alkitaab wsunna ijmac asaxaaba ijmac taabiciin wlctibaar iyaas ictibar huwa qiyaas ma alctibaar huwa alqiyaas dhammaan waa isku qoofalayaan macnaha maxaa weeye markaad aroos tahay bay dhaheen carabta maxaa la yihahdaa baraafuunka lama qarsado maalinkaad aroos tahay barafuun miyaa la qarsadaa maya maalin barafuun isticmaal loogu talgalay aroos baa la joogaa maxaan ka wadaa maalinta nebi maxamed la difaacaya mas'aladan wax adila oo dib dhiganaysaa ma jiro dhammaan ciidankaaga inaad furunta keento hal mas'alo oo la dibdhigahayaa ma jiro kitaaban wa sunnatan wa ijmaacan wa qiyaasan waxa la dibdhigahaya male kurtigeed mesha lagu soo urinaya dhihi mayna aayad baa ku tusay xadiis baa kutusay keliya ijmaac baa kutusay madaahibtaa qabta intaa uga tagna maya wax la kala reebahaya ma jiro hawshu sheekh islaam timiismi ama alkitaabu kitaabka soo ma aha fa mawaadicu boosas wey mawaadic ma aha maxaa leeyahay kurti meelo badan oo maxaa ma wada keenayo laakiin mawaadic kitaabku waa risaalo hawl yar baan rabaa inaan ku baraarujiyo mawaadic baan kasoo goosanay fa mawaadicu boosas wey axaduha midkeed waxaa qowluhu tacaala qaatilu ladiina la dagaalama baa la yidhi alladiina kuwii iyo wixii laa yuminuuna aan rumaynaynin bilhelle aan rumaynaynin walaa bilyowmi alaakhiri maalinta dambena aan rumaynaynin la dagaalama ayaa alla subxaana wa tacaala yidhi nebi maxamed ninkii caaya wuxuu ka mid yahay aladiina laa yuminuuna bilah walaa bilyowmi alaakhir waa la dilaya soo dhib hawl dhib yar soo maaha turjumaan alqur'aan way shakhsna ibn taymiya wuxuu ku leeyahay qaatilu aladiina laa yuminuuna bilah walaa bilyowmi alaakhir minhum waxaa ka mida man saba nabiy alayh sala slam baa ka mida waa la dilaya wuxuu ku yidhi tafsiirkiisa u dhegayso isuu u fasiray fa amara alla wuxuu amray wy biitaalihim itaal wuxuu amray wey aladiina laa yumina bilahi walaa bilyawmi aakhir ilaa an yucuu intay ka bixinahayaan oo ka dhiibahayaan aljizyata canshuur intay ka dhiibahayaan canshuur iyo koodu iyo gabara intay ka dhiibahayaan in lala dagaalamo ayuu alla amray wey wa hum ayaguna saakiruuna ay daliiliina wa xaqiiriin ayagoo daliiliina oo liita ilaa ay jisye ka bixinahayaan xabad waa ku soconaysaa falaa yajuusu ma banaana tarkuhum tarku kufaar in laga taga ma banaana ilaa idaa kaanu inay ahaadaan moogiye saakiriina kuwa ay daliiliina waxaqiriin kuwa liita inay ahaadaan maahane in laga taga ma banaano wey xaala icaaihim ay saakiriin inay kuwa daliiliin ahaadaan baa la rabaa xaala ay wakti xaala ay wakti ay bixinahayaan aljisyata canshuurta ay bixinahayaan iyo koodhiga gabrada inay daliiliin ahaadaan baa la rabaa sidaa daraaddeed fuqahada kutubulfiqi ugu noqo oo siyaasa sharciya waxaa lagu leeyahay markuu jisyada bixinahayo qofka muslimka uu fariisanaya dhulku fadhiyaa gaalkuna waa taagan yahay wuu soo foorarsanhayaa isagoo foorara oo saa u foorara ayuu jisada dhiibaya daliil oo rukuucsan hadduu yidhahdo e v c tuuraya akoon kala bax maya laga yeeli maayo e ku tuuri maysid ka soo bixi adoo wada oo saa u foorara noo keen anagoo daliil noo taalo adoo taagan saa u dhiibbaa la dhahaya haadaa huwa xaaluhu sheekhu qaar ba waxay dhn garka inta la qabto iyo gacanta uu ku dhiibaayo yaa la jafaalinaya waa laga jaqjaqsiinaya saasaa loo jafaalinaya garka inta la abto yaa saa loo jafaalinaya dliil miyaa latusaya an maxaa loo duleynaya mataqaanaa lanahum kafaruu bilahi wa hadduu islaamka iska soo geli laha ma dhibaa qabsan lahaa mayo dhib ma qabsaden maxaa l islaamka soo galay marka laga dayn maayo falaa yajuusu tarkum qitaal laga dayn maayo ilaa idaa kaanuu hadda inay ahaadaan mooga saakiriina daliiliin xaala icaaihim xaaladda ay bixinaya dhiibahayaan aljisyata canshuurta macluum waxaa laysla ogyahay oo la garanaayo meel ool ah ana icaaahum bixintooda aljisyata canshuurta ay bixinayaan min xiini wakti laga bilaabo badlihaa ee icaa'iha ay bixinahayaan waltizaamiha iyo markay laazimaan oo yidhaahdaan waa ogolnahay jisye waa bixinaynaa canshuur waa bixinaynaa oy feermeeyaan ilaa xiini wakti laga gaaro tasliimihaa jisyada ay bixinahayaan iyo wa iqbaadihaa guddoonsiinteeda iqbaad ay guddoonsiinayaan qofkale iga gudoon waatana ay leeyihiin intaas oo dhan muxuurashaasnamtu inay ku yihahdo waa daliiliin waa xaqiiriin weligood dulligu waa saaran yahay masalada waa inaad fahamtaan maxaa laga waa macluum ana icطaahum jisyatan min xiin wakti baa laga bilaabaya badla ay dhiibahayaan waltizaamiha markay feermeeyaan ogolaadaan heshiis gelayaan ilaa xiini tasliimiha markay dhiibayaan wa iqbaadaha markay guddoonsiinayaan intaasoo dhan waa daliiliin waa xaqiiriin weligoodba qorax dhacday iyo mid soo baxday habeen iyo maalin weligood waa daliilin maray casiiziyid ma jirto waa inaad la socoto weligood saasoo dhan inu yihahdo waidaa kaana hadduu kahaybinku yidhi asaqaaru ee adullu hadduu yahay waidaa kaana asaqaaru lannu qaatilu ladiina laa yumina bilah walaa bilyawmi alaakhiri aayadda dhammaadkeedii baa lagu sheegay marka saas aayaddu sheekh soo goostay qaybu ka soo goostay kabacdina intii kale dee tafsiir ahaan waad fahmaysaa tasiirood fahmaysaa waidaa kaana adulkooda asakaaru ee adullu hadduu yahay xaalan xaalad hadduu yahay oo lahum ayaga u sugnaatay fii jamiici muddati waktiga muddada oo dhan muddadoo dhan miyaad fahamta muddadoo dhan laga wadaa maalinta ay jisay inay bixiyaan ay ogolaadaan ilaa ay ka bixinayaan gacanta kaa saarahayaan habeen iyo maalin weligood weligood waa daliiliin waana xaqiirin sakaar baa dusha ka adigu tusaalaaan xaalada aad leedahay hadaad dheer tahay waa xaalad aad leedahay hadaad gaabantaana waa xaalad aad leedahay hadaad madowdahay waa xaalad aad leedahay hadaad caddahay waa xaalad aad leedahay sida xaaladaadaas aysan kaaga helin oo mar walba kugu laasimayso ayuu dulgu u laasimaa iyo daliilka iyo maaa saqaarku u laasimaa weligood waa daliilen marka wuxuu yiri waidaa kaana sakaaru dulgu haduu yahay xaalan lahum xaalad iyagu ay leeyihin oo marna ka faaruqan haduu yahay fii jamiici muddati noloshooda oo dhan noloshooda oo dhan dulgu waa saaran yahay faman saba allaha qofka alla caaya wa rasuulahu rasuulkiisa caaya falaysa bisaaqirin ay falaysa bidaliil qof liito oo saaqira oo duli amiyuy mayo qofkii nebi maxamed caaya adaanku weydiinayaa ma qof daliilaha mayo qof sanka taagaayo oo kaba waaweyn qaba oo koofiyad weyn qaba oo waran iyo seef wato dagaalamayo qof nebi maxamed caaya daliil maaha saqaarna ma saarno faman saba faman saba allah qofkii alla wa rasul rasul sacay falaysa maanin bisaaqirin ay bidaliilin wa xaqiirin ma aho لأن الصغاaر buu ku yiri لأن الصغاaر صغاaر macnaha liidnaanta لأن الصغاaر ee liidnaanta daliilnimadu waxaa laga wadaa alxaqiiru لأna saakira dhcafra لأna saakira qofka saakirka oo ismu faacile qofka daliilkaa huwa alxaqiiru ay alxaqiiru baa laga wada liita wax macnaa aan lahayn aan loo joojinaynin aan hadal dhihi karin qofna aan la karin hadalkiis waxba laga soo qaaday saaqid kuwaa saas wa xaqiir wey qofka maxamed caayeyna xaqiir ma aha saaqirna ma ahane waa qofkii furaysan taagahayo wahaadaa bay ku yiri wahaadaa oo kee ah sabbiga diinta la caayo kitaabka la caayo muslimiinta la waa ficil iyo dhaqan mutacazizin nin sharaf low mutacaziz nin sharaf low casiiz nin sharaf low sidoo kale casiiska waa mutacazis waxaa ku jirtaa qawiyun ay salbi wey nin qawi oo awood low ninkii ilaahay caayo rasuulka caayo muslimiinta caayo nabi maxamed caaya waxaa weeye ficil wuxuu la yimid mutacazizin ay nin sharaf leh shariif qowlkiisu la yimid mutacazizin ay qawiyin nin qawi ah oo salbi oo adag oo kakan ficilkiisu la yimid marka daliilna ma aha xaqiirna ma ahana waa nin kibriy muraaqimin sidoo kale muraaqimin muraqim asna waxaa weeye muraaqib waxaa weye muqaalibun waa nin awood sheeganahayo muqaalib muraaqib waxaa weeye waa nin awood sheeganahayo oo kula lagdamayo kula loolamahayo awoodu sheeganahayo muraaqibka sidoo kale waxaa la yidhaahdaa waa mulsiqun bituraabi calaa anfi kayrihi waa qofka inta ciid soo qaada qof kale iyo sankiisa afkiisa ciid maryo oo yidhahda afkay wejigan ciid kuu marin oras ka tag dulli baa tahay marka hadda muxuu sameeyey markuu ilaahay caayay oo rasuulka cay diinta caayay bimacnaa waxaa weeye muslimiintu wejiga iyo sanka iyo afka ciid u mariyey marka waa nin muraaqima oo annaga afka iyo sanka iyo wejiga ciid noo mariyo na galaal dambas nagu rogayo waa nin muslimiintii wejiga ka dambasiyo ka ciideeyo gafuurka ciid uga shubay ee nin dulaysan maaha ha marka la soco sidoo kale waxa muraaqibka waxaa la yidhaahdaa man adalla hayrahu ciddii cidaan isaga ahayn dulli marsiiya oo ku xukuma oo ku dirqiya huwa almuraaqinu wy waa ismu faacil la soco laakiin ismu mafcuul markii laga dhigahayo qur ku soo arorya suurat nisa muraaqaman taa macneed waxaa weeye waxaa laga wadaa yejid muraaqaman wasaca ee yejid mahraman wa madhaban wa makhrajan baa laga wadaa wa manduuxatan ayaa laga wadaa meel uu maxaa la yihahda ku baxo oo ku fakado oo iska soo abaabulo macno kalaataa laga wadaa laakiin muraaqib halkan waxaa laga wadaa ninka asagaa waa nin dadka muslimiinta wejiga dambe si ciid u marinahaya ama ma ahane dulligu muslimiinta ku dirqinahaya ama ma ahane waa muqaalib awood isagu sheeganaya mutacasiskuna waa lamid isaguna sidoo kale mutacasiskuna asaga laba macnaa ugu waaweyn inuu yahay nin shariifa ah oo awoodla casiis oo qaaliya ah inuu yahay iyo inuu yahay nin salbiya ah oo quwad iyo awood sheeganhayo marka ninka nebi maxamed caayahaya wahaada oo nebi maxamed la caayo oo ilaahay la caayo oo diinta la caayo ficlu mutacazizin nin awood iyo sharaf sheeganaya ficilkiisu wey muraaqimun ay muqaalibun awood sheeganaya adkaasho sheeganahaya ama maahane dadka muslimiinta dulaysanaayo dan bas wejigii afka marsiinayo marka maxaa noo haray wax noo haray ma jiro sheekh ninka nebi maxamed caayay waxaa weeye sanka iyo wejigu dambas iyo ciid nooga shubay waana na dulaystay waana na liiday qofkii naga dilana jazaahu allahu khayr baan leenahay ilahay ku barakeeya dulli baad naga qaaday iyo ciidis oo dambaska wejiga naga saaran oo naga qaaday allah ku sharfo baan leenahay waana sharaftay qaar ahlu luqa dadka luuqadu waxay yidhahan yaqaana asaqaar kelimatu saqaar adul baa laga wadaa kelimatu saqaar haddaad rabto qur-aanka ku soo aroortay adul liidnaan baa laga wadaa wey iyo wadayni dayn daynka laba macanu leeyahy adayn huwa ulm ulm iyo gardarre in laga wado waa dhici karta waxaa kaloo macanihiisa kale iyo hadda sheekh islam tumi halkaan ka wado alidlaalu qofka inaad dullayso inaad liiddo oo duliso taasaan laga wada marka asqaar waxaa weeye addullu waa dul iyo iyo wadayn iyo idlaan inaad liiddo ood xaqirto wey laga wado marka qofka nebi maxamed caayay oo diinta caayay oo alle caayo shareecada caayay waxaa weeye qof daliil ah oo xaqiira ma ahane waa mutacasiz waa muraaqibun nin awood sheegtay sharaf sheegtay xoog sheegtay waa in adduunka la dhaafiyo marka adduunka dhaafiyo almawduc aani mawduc labaad waxa qawluhu tacaala alle qowlkiisa alla uu yidhi kayfa sideeba kayfada bimacnaa hunaa waxaa lagu fasirayaa laawo hunaa kayfadaanu waa istifhaam inkaariya waxaad ku fasiraysaa laa bimacnaa labaad kala qabaynaysaa oo maxaa laga wadaa ma ahaanayso mana dhacayso mana jirto laa ka fasiraysaa kayfa yakuuna ee laa yakuunu ma ahaanahayo lilmushrikiina mushrikiinu ahaan mahayo cahdun ballan oo mayso cinda allahi alla agtiisa wacinda rasuulihi rasuulkiisa agtiisa cahdi uma ahaanayo mana jiro ilaa qawli laga gaaro waa inakaso hadday buriyaan waa inakaso hadday buriyaan aymaanahum annaksu waxaa la yihahda asal ahaan luqa alcarabiya xariga xariga ceelka lagu shubay soomaa arag marka inta ceelka lagu shubo uu daciifo oodaanta inuu la go-o la bayo daciif yahay oo laba wiil markaysa u karja uu go-ahayo ayaa waxaa leeyahay nakas hadday daciifiyaan oy gooyaan ogeeye aymaanahum dhaarahoodu alaymaan huna waxaa laga wadaa almawaasiiq alcuhuud baa laga wadaa lagama wado dhaartii iyo eh, xalfi lagama wado maxaana loogu magacaabay aymaan loogu magacaabay waad ogtiin kutubu tafaasiiri waxaa loogu magacaabay labada qof macnaha ma min alyamiin baa laga keenay mise min eh, aymaan baa laga keenay ma dhaar baa laga keenay mise gacan baa laga keenay labadaba waa la yidhi gacan haddii laga keenay maxay tahay labada qof markay ballan galaan ayaa laleeya gacanta midigkeen gacantaa laysqabanaya waa laisjafaalinaya ku jar baa laleeyahay heshiiska waa galanaya ama ma ahane waa laysugu dhaaranaya markii ballan la galo yaa laleeyahay makugu wallaahi bilaahi tallahi kitaab baa gacanta la saaraya jaahiligiina waa la yaqaana islaamkana waa la sameeya labada midkaa tiraahdaba waa inakasoo hadday buriyaan aymaanahum mawaafiiqdoodii iyo cahdigoodi iyo ballamoodii hadday buriyaan adkaa wey cahdigooda adka hadday min bacdi cahdihim markay ballan galeen ka gadal hadday buriyaan waacnuu ay duraan waacnuu ay caadu wasabu acnuuna halka maxaa laga wadaa waacnuu fii diinikum ay sabu wa caadu diinakum diintiinna hadday caayaan oo duraan oo ay diintiinna wax ka sheegaan weeye faqaatiluu la dagaalama aimat alkufri ruasaa kufri la dagaalama madaxweynta kufriga la dagaalama sheekh sam timiya fasiri doonee maxaa kuu caddaaday hadday mar cahdiga ay buriyaan oy diinta caayaan oy diinta duraan oy diinta wax ka sheegaan faqaatilu baa u fiirso awsaaf baa inta la sheegay yaa xukunka waxaa laga ratibay fa baa laga ratibay faqaatilu baa lagu mar wasfi lagu sheego usuulufiq waa taqaanaa muxuu ahaa haddii inta wasfi la sheego fa laga ratibo wuxuu ku tusahayaa ana haada alwasfi huwa cilat lxukmi saas ku tusahayaa asaariqu wasaariqatu faqtacu aydiin waa soo lama oran faqdagu maxay tahay xukunkan goyntaahu wuxuu cillo u yahay wuxuu ka dhalanaya oo ka yimid weeye asariqow sidoo kale qatligan iyo dagaalkan wuxuu ka dhashay nagsiga iyo acnu ka dhashay faqaatiluu la dagaalama aimat alkufri marka dagaal baa la waajibay m marka muxuu rabaa duduubka wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo qofkii cahdigii ka baxa ama diinta dura waxaa weeye wajaba qitaaluhu dimiga marka nebi maxamed caayay ama cahdigiiba ka baxay dimiga nebi maxamed caayay laba unbu mid noqonaya inuu yahay cahdigiisu waa buda aad tirahdaan sida jumhuurtu qabeen jumhuurtu ay qabeen diintii u ka baxay aad tirahdaan oo marka muxaarib buu noqonaya banaankuuda caadiga balanta uu ka baxay cafar caadiga balanta uu ka baxay banaanka u baxay muxaarib buu noqonaya ama ma ahana diintii nebi maxamed buu caayay wuxuuna ku gaaloobayaa oo loo dilayaa xaddan min alxuduud buu ku dhacay baa loo dilayaa baabkaad u dhigtaba qofkii diinta dura oo nebi maxamed caaya inaan la daynin baa usoo baxday isaga fasir doona dhegeyso wuxuu ku yidhi wuxuu nafiyey oo diiday w fanafada waxay kula socotaa kayfada wey kayfa soomaanaa nidhi la baa laga fasiraya shekh samtin wuxuu garu fiirsan nafa kayfa bimacnaa la wey nafa alla nafa wuxuu nafiyey oo diido meesha ka saaray subxaanahu alla nasanaantiise an yakuuna inuu ahaado lahum dimiin iyo gaalo inuu u ahaado ahdun ballan inay u ahaato ilaa maa daamuu intay daa'imayaan oo joogtaynayaan mustaqiimiina kuwa toosan lana anaga noo toosan oo maxay ku toosan yihiin fama lakum fastaqim lahum soo qur-aanka laguma caadiga ballanta ku toosnaadaan annaguna waa u toosnaanaynaa wey toosnaan waayaan oo nebiga nagacaayaan laa toosnaan sheekh wey xabad baa bilaabanaysa toosnaan sheekh mar hadday nebiga nagacaayaan toosnaan mesha kama socoto xabadda bilaabanaysa nafaa alla wuxuu nafiyey subxaanahu nasanaantiisa an mustaqiimiina kuwa toosan lana annaga noo toosan oo cahdiga ballantiibay ku toosanyiin ku qotomaa fa culima waxaa la ogaaday ana alcahda ballanta laysla galay laa yabqaa inuusan u baaqi ahaanaynin lilmushriki qofka gaalka oo alla ku kufriyey way alla wadaajiyey ilaa maadaama intuu daa'imayo joogtaynayo joogo mustaqiiman mid noo toosan oo cahdiga ballantii ku toosan iyo wixii la isku ogaa annaguna uga toosnaayna dhibna ma jiro annaguna dhibi mayno isaguna dhibi maayo wuu toosan yahay annaguna toosnaanayna oo macluum waxaa la og yahay wey ana mujaaharatana inuu noola jahro inuu noola jahro oo b b c da ka yidhaahdo oo joornaallo ku qoro oo facebook ku qoro oo twitterka ku qoro oo telegramka dhigo oo instagram dhigo waxba noo harsana mujaahar ula yimaado wuxuu rabaa ku samay kaartoon hasab wuxuu rabaa samay waa macluum waxaa la isla ogyahay waa bilmunaasaba kartoonada iyo waxyaala noocaasa markii laga hadlahayo inaad adugu kartoonkii aad keento oo tirado bal fiiriya nabiga sa waaa ka sawir inaad tirado kufri iyo riddo wey loo oga intabishee ha aldama adugu hadal ahaan nabigay kartoon ka sameeyeen waa ohan kartaa oo nabiga cay waa dhigi kartaa laakiin inaad muuqaalkii keento mamnuuc waa baab kale lanno maxay tahay mataqaana waxaad ka qayb qaadanaysaa nashrinta lisabi baad ka qayb qaadanaysaa caydii iyo xumayntii iyo suura xumayntii iyo fool xumayntii wixii la sameeyey walciyaadu billah baa qayb ka tawfidinaysaa oo nashinaysaa lama ogol marka laba baa shuqul isku lahayn marka hawshaa waa in dadka loo sheego lagu qaldameen wa macluum waxaa la og yahay bur sheekh islam taymi anna mujaaharatana ay noola jahraan oo noola dhawaaqaan oo noola qayliyaan oo qoraan oo joornaallo ku qoraan bilwaqiicati inay ku dhacaan waqiicada hadda laga hadlaya hiya acn wey wasabu walacan washatmu walcayb wax laga hadlaya waqiicada hadda laguu sheegaayo waa huraha iyagaa inay noola jeedaan bilwaqiicati inay ku dhacaan oo caayaan oo diintanadi caayaan oo duraan fii rabbinaa rabbigana ay duraan wa nebiyinaa nebiganaga ay duraan wa kitaabanaa kitaabkanaga ay duraan wa diinanaa diintanada ay duraan yaqdaxu wuxuudha howlahaasoo dhan yaqdaxu wuxuu dhaawacaya filistiqaamati isu toosnaantii wadsoo laysugu ogeyn ballan iyo caadi inaan galno oo idinkuna aad noo toosnaataan annaguna aan idiin toosnaanno oon isla dhex noolaanno oon wada joogno oo caysho milix aan nahay oo isnabadgelino sababt saas ma ahayn من waaca fii diinina wa nabiyina wa kitaabana wa rabbina qof ku dhaca yaqdaxu dhacdadaas waxay dhaawacaysaa filistiqaamati toosnaanta bay dhaawacaysaa toosnaanna ma jirto ballanka ilaahay seefi toori baa bilaabanaysa xabad baa bilaabanaysa ma badbaadaan iyo mabaxa usoo baxayso shaytaan saa isku yiri waxay la mid tahay midda ayada oo diinta lagu dhaco oo ilaahay eh, rabbi lagu dhaco oo nabiga lagu dhaco kitaabka diinta lagu dhaco ay la mid tahay kamaa low xaarabuuna sida iyagu nala dagaalama xabadda nugudeela macno tahay war waa inaad fahamto horta wadaad allo waa inaad fahamto inay diinta duraan iyo inay xabad lagu bilaabaan maxaa farqa udhexeeya hadday ilaahay wax ka sheegaan oo rasuulka wax ka sheegaan oo diinta wax ka sheegaan oo kitaabka wax ka sheegaan iyo inay beeka aan nagu lisaan maxaa udhexeeya sheekh wuxuu ku le wax udhexeeya ma jiro bal waxaa daran cayda wey ninku inuu ku caayo oo abyi isir kuu caayo oo ku duro oo ku tacniyo iyo inuu toorari dalq inta kuu siiyo aad wax isu geysaan keebaa dhibya idinkaan i weydiinaya ninku inuu nasabkaaga iyo toban oday uu kuu kaadiyo oo kuu caayo oo ku duro iyo inuu xabad kugu dhufto yaa jamaaca keebaa sahlan keebaa dhibya ma jirta sheekh maxamed khalad ninku inuu ku lafacaayo oo ku nasabad caayo nasabadaada inuu duro iyo lafaaga inuu duro iyo toorey inuu dhag kugu siiyo sheekh tooreyna maxay tahay toorey shashafo iyo xareerma waxaa ka furan maxay tahay wan baad qalanaysaa laakiin toban oday haddii lagu cay lagu tacni weliga kaa gabadhaada guur mala sheekh wallan gabadhaada hood cidina oranayni sheekh ha khaldamin sheekho sheekh santi wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo waxaa daran in diinta nada la duro la tacniyo oo nebiga in laga lacaayo ashaddu wa aqlad wa afdac in nalala dagaalamo nala dagaalamo xabad nagu rida diyaar baa nahay laakiin inaad diin nabiga inaga durtaan wax noo haraya ma jiro wax noo dambe ma jiro saas rabnu ku kama low xaaramuna bay la mid tahay kama low xaaramuna siday nala dagaalamaan bal iska badaaya ashaddu waxaa daran bal iska badaaya daalika oo sabiga iyo tacniga iyo waqiicada ashaddu asagaa daran calayna annaga dushannada wey in kunaa haddaan nahay weeye muminiina xaqan muminiin dhaba haddaan nahay oo dhiig nagu jiro oo iimaan nagu jiro oo islaamnima nagu jirto taasaa daran oday cabdilla muxuu yidhi yahoy waxaa l wii dhiig low ka cawo ka adiga dhiig soo kuma jiro adiga he dhiig soo kuma jiro aniga halla firiy in biyo igu jiraan he dagaalka seven seven miya sheekh salim taymi muxuu ku yidhi mataqaanaa labadan mas'alo gaalo inay nala dagaalamaan iyo inay diintanada caayaan oo nebiganaga caayaan waxaa daran inay diintanada caayaan oo nebiganaga caayaan ba ashaddu calayna daran waa goorma laakiin waa markii iimaan iyo islaam kugu jiro laakiin hadday xunba kugu jirto biyo kugu jiraan afakaadha kugu jirto kooka kugu jirto hada wax dana kama lehid waxba uma arkaysi maxay sameeyeen gaaladu nabi maxamedku quraysh markuu joogay makaba waa la caayi jiray weligiisba waa la caayay walciyaadu billah wadaadda soomaaliyeed baa yiri oo oh, scandinavianka joola socdo niman wadaadda masaajid fadhiya soomaaliya saa yiri waxay dhaheen maxaa la isla waalayaa nabi maxamed gaala waa caayayeen isagoo noolba waa caayayeene maxaa hadda lala gubanaya gunaahda maxaa dhac mataqaana mas'aladan sheekh islam intii ka hadlay oo ku yidhi in kunaa muminiin laysuu bimuminiin wey halkaasay ka baxeen wey haaulaa'i laysuu bimuminiin wey xaqiiqatan uu sheegay haaulaa'i laysuu bimuminiin imaa inay yihiin munaafiqiin urku isu kaana qarinaya waqad dahara kufruhu inay saa yihiin iyo inaysan maxaa la yidhaahdaa aysan marka horeba islaam u asixin inay munaafiqiin yihiin isu kaana qarinaya inaan marka horeba islaam u sixin bay noqonaysaa taa lafta way ku ridoobahayaa maxaa la isla waaraya nebi maxamed in la leanna markaa tiri nebi maxamed waa la caayi kara waa ka dhalanaysa waa la caayi kara waa ka soo boyso alaysa kadalik waa la caayi kara ka soo boyso gaaladii baad u qiil bixinaysaa murtadiintii cilmaantaad u qiil bixinaysaa diintiina tacni aad u qiil bixinaysaa hadday og yihiin soomaalida hadda diinta laga kari la'yahay gaalada diinta laga kari la'yahay qof alla qofkii muslimiinta inay muttafaq tahay meel ool tahay wadaadadu ay fadwoonayaan la isla ogol yahay qofkii diintan wax ka sheega in meesha uu taagan yahay asagoo microfoon ku hadlay la dilay hadday og yihiin miyaa diinta wax laga sheegi lahaa maya ma jirto sheekh laakiin wayna soo sahansadeen waxay ogaadeen inaan dhiig nagu jirin iimaan nagu jirin kooka naga buuxdo afakaadha iyo biyo naga buuxaan bay ogaadeen sidaa daraaddeed meel diinta ku caayaan laakiin waa in hawsha wax laga bedelo kutubtan waa in la akriyo diinta waa in la akriyo dadka muslimiinta shifaa sheekh raaca loogu akriyo marka wuxuu ku sheegsanabteen kamaa low xaarabuuna si ayagoo nala dagaalamay oo kale bay la bal daalika sabbiga ayaa ashaddu daran calayna annaga dushannada in kunaa muminiin haddii imaan nugu jiro haddaan nugu jirin hadda waa maanta nahay wey fainahu yajibu fainahu amar iyo shacni yajibu waxaa waajibaya calayna annaga dushannada an nabdula inaan bixinno oo dhiibno dima'anaa dhiigganaga inaan dhiibno wa amwaalanaa maalkanaga inaan dhiibno xataa takuuna intay ka ahaanayso kelimatllaahi ilaahay kelimadiisa hiya alculyaa midda sarraysa idinka weydiinayaa mumin maalba nabigiisa lacaay kelimada ilaahay ma culyaaba diintiisu ma saraysaa ma saraysa waa daliil xaqiiro hawshaas waa inaad fahantaan sheekh waa inaad si macun fahantaa hawsha ayada fainahu amar yashaan yajib calayna an nabdula inaan bixino dimaa'ana dhiiggaaga wuxuu tarahaya ma jiro dhiigga aan diinta loo bixinay nebi maxamed loo bixinay shareeco loo bixinay kitaabka alle loo bixinay difaaciisa haada damu laysa bidami sheekh kaa wax iigowyaa ma jiro waa balaaye biyo kuma jiro gaas w amwaalana xataa takuuna kelimatulahi hiy alculya kelimadakelimadda alla inay ka saraynaysa walaa yujharu waa inaan lala jahrin oon kor loo qaadin oon la dhihinin fii diyaarina anaga guryahanaga aan deganahay dhulka aan deganahay muminiin haddaan nahay bishayin wax uwa inaan lala jahrin oo min adallaahi ilaahay dhibkiisaa alla aan la dhibin oo alla la caayin iyo wa rasuulihi rasuulkiisa ada dhib aan loo geysan dhulka anagu aan deganahay oo muslimiin haddaanay caankanagu ka babanahayo oon gawaarida ku wadanno oono annagu ka foorinayno oo tooray noo xihan tahay waa inaan ilaahayna lagu dhimin rasuulkiisana lagu dhimin haddee hawshaa qofka ay ka soo baxo barta mara wal mudilo cid la weydiinhayaana ma wax noo dhimanoo dambena maba jiro ba adiga haddii lagu dilo oo qola ay calmaaniyiin idinlaawo ay ku dilaan ama qabiil ay ku dhalaan nin buu naga dilay kooda la dilayna waa gaal adiga lagu dilayna shahiid baa tahay afdal shuhadaa cind allahi baad noqonaysaa hawshaan sa fahamta sheekhu ka bacdina waa laga xaalqani oo waxaa la ororyaaya warniyow ninkii nink nebi maxamed dila waa la dilayaaye annagu hadhow ree dagaal kama bixi karnee dee la socda wareegtaa soo baxday nebi maxamed laga agabaxaa diinta lama taaban karo ilaahay lama taaban karo ninkii ilaahay diinta ka agabaxay islaanta ka baxdo keligeeda ku da badhanka ilahyna anagu ana u hiilinayo wareegtaa soo baxaysaoauwadixu waxa caddaynahayagi waktigu miyuu ga dhammaaday halkaas ma iska istaagay halkaa iska jooga hada bilahi towfiiq sal allah wasalam calaa nabiyina maxamed wcala alih wasaxbi